marka ukaydar ayaga boqorka ninka u noqdaa ukaydar la dhihi jiray marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam ukaydari duuma ayuu khaalid khaalidba u diray ninkaas fa akhaduuhu way soo qabteen fa xaqana damahu dhiiggiisa ayuu nabiga ilaaliyey wa saalaxahu wuxuuna kula heshiiyey cala aljizyati jizye inuu bixiyo inuu jizye bixiyo ayuu kula heshiiyey rawaahu abu daawuuda xadiidka abu daawuud baa weriye waana xadiid xasan ah xadiidkana waxaa laga qaadanayaa carabta in jizye laga qaadayo hadday ahlu kitaab yihiin ama ay majuus noqdaan maxaa yele qoladan carabay ahayd ayaguna culamada qaar xanafiya ayaa waxay qabaan iyagu carabta inaan laga qaadaynin acaajimta ahlu kitaabka ah ama majuusta ah laga qaadaabay leeyihin in carabtii laga qaadi karaa kan laga qaaday an mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaal waxaana dhici karta ahlu kitaab ahaayeen ama inay ahaayeen markaas majuus macnaha nebiga oo uga qaaday sal lahu alayh ali wasalam wacan mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaal bacahani nabiyu sal lahu alayh ali wasalama nebiga ayaa idiray ila lyamani yeman ayuu ii diray wa amaranii wuxuuna i amray an aakuda inaan qaado min kulli xaalimin nin kasta oo kaangaar ah diinaaran inaan ka qaado aw amase cid lahu wax u dhigmo diinaarkaas oo macaasiriyan dharka meeshaas macaasir loo nisbeeyey dharka inaan ka qaado wixi diinaar u dhigmo akhrajahu halaathatu wasaxahu bnu xibaana waalxaakim xadiidkan qeybtiisii hore waa noo soo hormartay waatay xadiidkii uu ku jiray zakadu noogu soo hormaray in soddon kasta oo lo ah lo-du markay soddon tiradeedu ay gaarto in tabiic laga bixinayo jumladan marka ka mid ahayd ayb marka wuu kala qaybiyey isaga qaybna zakaadka wixii munaasib u ah uu ku sheegay wixii jizyada munaasib u ahna inta usoo raray uu kugu sheegay ayb marka xadiidkan isaga waxaa laga qaadana dhowr xugun awalan yeman dadkii deganaa oo jizyada laga qaadaya yahuuday ahaayeen inaka taqdamu eh, calaa qawmin ahli kitaabin ayuu nabi sal l slam waxaad u tegaysaa qoom ahlu kitaab ah marka dadkan ahlu kitaabay ahaayeen marka waxaa xadiidka marka laga qaadanayaa qadarka miqdaarka jizyada masaladana waan kasoo hadalnay culamada qaarkood waxay dhaheen jizyada waxaa xad u ah diinaar sanadkii qofka waxuu bixinayaa hal diinaar ayuu dhiibayaan oo canshuur ahaan looga qaadayaa culamada qaarkoodna waxay dhaheen diinaarkan nebigu hadda ha amro laakiin wakti kastaa in dinaar la qaado shardi ma ahan hadba wixii lagu heshiiyo ayay ku xiran tahay waxayna soo qaateen cumar bnu alkhadaab radi allahu canhu oo u kordhiyey jizyada ku kordhiyey reer shaam sababtuna wuxuu yidhi dad wax haysta waay yii dad lacag leh marka gaalada naftirkooda la fiirina kii lacag badan haysto in loo badin karo jizyada asarka cumaraa laga qaadana kii aan wax aada u badan haysanina dinaarkaas in laga qaado ayb oo wax aan awoodiis ahayn in la kor saaro ma banaana ayb xadiidkan marka qolada diinaarka ku xadidaysaa daliishata laakiin xadiidku daliil uma aha diinaar ka yar iyo ka badan inaan la qaadaynin ee un wuxuu sheegay waaqicadaas nebigu inuu diinaar amray bis waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa jizyada in laga qaadaayo qof rag ah oo qaangaar ah sababtoo ah wuxuu yidhi an aakuda min kulli xaalimin buu yii min kulli xaalimin qaangaar naag ah lama sheegin rag keliyu sheegay idan marka jizyada waxaa laga qaadaa rag awalan isla markaasna weliba qaangaar ah haddownan qaangaar ahayn lagama qaadaayo sababto a wasfigan min kulli xaalimin mafhuumu leeyahay mafhuumkiisuna wuxuu yahay qofkii aan qaangaar ahayn ama aan zakar ahayn inaan laga qaadaynin soo ma garanin amaa majnuunka ninka gaalada gaalka ee waalan jizye ma laga qaada laga qaadi maayo sababto ah waxaa shardi u ah aayaddu ay shardhisay walaa yadiinuuna diina alxaqi kuwa aan xaqa diinkiisa aan diin ka dhiganayn nin hadda majnuun ahna diin xaqa ma same ma ka dhigan karo sababto maba garanayo xaqa waxaan xaq ahaynba nacam ayb awcid lahu mucaafiriyan kana macaafiriyan kana marka waxaa cadaynaa diinaarka inaan laysku dhajinayninba haddii la waayo dinaar wax u dhigmo oo maro ahay dhar ah dhar ah marka dinaarkii haddii dhar lagu bedeli karo de wax kalena waa lagu bedeli karaa marka baayadu dadkunbay ku xiran tahay wa can caaid bni camrin almuzaniy radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yihi alislaamu islaamka yacluu waa saraynayaa walaa yuclaa lagama saraynayo akhrajahu daara quniyu xadiidka daara qutni baa soo saaray <clears throat> daara qudni baa baa soo saaray sanad daciifa kusoo saaray oo laba majhuul ay ku jirto xaafidkusa fatxulbaariga waa ku xasaniyey sanadkiisa wau xasaniyey ruyaani iyo daara qudni ayuuna u tiiriyey marka waxaa suurtagal ah dariiqa ruyaani dariiqiisa inuu ka duwan yahay dariiqa daara qudni oo kaas marka oo xadiidku xasan uu ku noqonayo manaa waxaa weya xadiidku laba dariiqou leeyahay marka dariiqa daara qudni laba majhuula ku jirta laakin ruyaani dariiqiisa waxay dhici kartaa inuu xasan uu xadiidka ku yahay sababtoo xaafid sanadkiisa uu xasaniyey marka dariiqaas inuu iskiisa xasan u yahay yaa laga yaabaa xadiidkan isaga marka meeshaan waxaa loo keenay alislaamu yacluu qofka muslimka inaan jizye laga qaadin ayuu daliil u yahay sababtoo ah jizyadu waa dulli waa dilla maxaa aayadda waxay xataa yucqu ljizyata can yadin wahum saakiruun ayagoo dullaysan marka qofkii muminka mar haddii la yidhi lagama sareeyo laga sarrayn maayo haddii la yidhi de asagoo islaama inaad dulli kor saartaa qalad soma garan <clears throat> waxa marka daaiman islaamka wau sareynaya daa'iman islaamka waa sareeya alislaamu yaclu amaa muslimiinta iyagu marka inay sareeyaan waxay ku xiran tahay tilmaantoodii iimaanka inay xajistaan oo ay ilaaliyaan lidalika alimaam ibnu lqayim ikaafatlahafaanka kitaabkiisa waxa uu kuleeyahay daa'iman ilaahay guusha muslimiinta oo siinaayo ama kasaramarinta oo gaalada ka saramarinaayo magacyo kuma xirine tilmaamuhu ku xiray waantum laclowna in kuntum muminiin yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum o yuthabit aqdaamakum inaa lanansuru rusulanaa wladiina aamanuu fi lxayaati dunya waywma yaquumu lashhaad wacad allahu ladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati layastaklifanahum fi lardi iimaanka camalka saalixa tilmaam waay markii la helo ayaa la helaya dhulkii dhulkii tamkiinkii dhulka guushii gaalada in laga kor maro tilmaamaha markii la hela la helaya laakiin ilaahay ma dhihin cali iyo faarax iyo hebel mar walba ayagu waa ka adkaanayaan john iyo hebel ma dhihin soo ma garanin sababto cali iyo faarax waxay wax ku yihiin iimaanka hadday iimaankii tilmaantaas ay ilaaliyaan oy ku dhagaan waa ka guulaysanayaan gaalka markaas ayb haddee laakiin isku haddii magacu kala bedelnaado tilmaantuna isku mid noqoto wixii xoog badan baa adkaanaya markaas soo ma garanin marka masalahaas ibnulqayim ikaasatulahfaanka aada ugu baraarujiya dadka marka biqadri wuxuu yidhaahdaa masaladana wuxuu ku keenay eh, in ilahay muxuu dadka muminiinta u imtixaana mararka qaar muminiintii waa la imtixaanaya markuu xikamtaas ka waramayo ayaa waxa uu yidhi waxa ilaahay uu liibaanta iyo guusha ku xiray ayaaba awsaaf wada ahba mahmaa intay awsaaftaas kuu jirto yaa guushuna kuu jirtaa soo ma garan marka islaamku isagaa sareeya tilmaantaas marka inta aad ku taagantaha sareynay ayb walan yajcala allahu lilmuminiina eh, walan yajcala allahu lilkaafiriina cala lmuminiina sabiila fiir muminiina lagu tir gaalada ilaahay ma u yeelaayo muminiinta korkooda jid ugama yeelayo ay uga adkaadaan iyagoo muminiina kama adkaanayo muminiin dhaba yani muminiin dhaba iyagoo ah wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi laa tabda'u lyahuuda yahuud ha ku bilaabinina iyo wnasaara iyo nasaaro bisalaami salaamtaa ku bilaabinina waidaa laqiitum haddaad la kulantaan axadahum midkood haddaad la kulantaan fii dariiqin jid aad kula kulantaan fadaruuhu u dhibaatogeliya ilaa adyaqihi ciriirigiisa u dhibaatogeliya kan ugu ciriiri badan u dhibaatogeliya rawaahu muslim xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya xugun kale oo axkaamta ahlu dimada ah xugun oo min axkaami ahli dima ah xabaabkan loogu soo dalay waxaa weeyaan gaalada muslimiinta ku hoos nool ee jidyada bixinaayo waa inaan salaanta lagu bilaabin oo markay meel ay kaaga soo horbaxaan salaanta in ku bilaabin maxaa yeele salaanta lagu bilaabayo waa sharaf la siinayo kala lagu bilaabin marka ayb hadday jidka kaaga soo horbaxaanna inaadan adigu jidka uga leexanin fadaruuhu ilaa adyaqihi macnaheedu waxaa weeyaan adiga jidka aad ku socotay ha uga leexanin asaga ha kaa leexdo soma garanin macnaha marka xadiidku waa sidaas ayb idan marka eh, xadiidkan waa axkaam alidimba ragaalkii muslim ku hoos noolaa dhiibaayey axkaamta lagula dhaqmaayo tanaa ka mida ah. inaan salaan lagu bilaabin jid inaan looga leexanin oo isaga oo meesha ciriiriga ah u maro si uu islaamkii wanaagiisana dhinac maadaama uu islaamkii ku dhex nool yahay islaamka wanaagiisa arkaa dhinac kalena inuu dhibaato arkaa la rabaa si oo u islaamo soo ma garana waana darsigii horena waan uga hadalnay axkaamtan oo kale wa can ilmiswar ibni makrama marka ixtiraam male gaalada waxaa weeyaan marka hadii eh, dadka islaamka ay xukuumadooda u dhisan tahay oo yani diintii eh, eh, daahir ay tahay gaalada ku hoos nool muslimiintu inay ixtiraam helaan ixtiraam iyo yani weyneyn inay helaan ma ahan lidalika cumar shuruud oo la galay waxaa kamid ahayd inaysan fardaha kori karin naagaha muslimaadka si isku xijaabaan inayna isku xijaabi karin inay muslimiinta martisooraan sooraan haddii dad muslimiina ay arkaan ila dhulka islaamka ay degan yihiin muslimiin musaafiriina hadday arkaan waa inay saddex beri martisoor u sameeyaan oo ay dadkaa markaa ay hooyaan hadday hooyi waayaan heshiiska waa jebinaya soo ma garanin marka heshiiskaas ayuu cumar la galay radia allahu canhu ayaguna markaas heshiiskaa inaynan diintooda inay diintooda guryahooda ku haystaan iyo xaafadahooda oo aynan banaanka la soo bixin inay faafiyaan iska daaye inaynan khamrada banaanka ku cabin inaynan markaas eh, eh, kaniisadahooda gambaleelada inaysan ka yeerinin oo aanay markaas laga maqlin banaanka waxyaaba badan buu marka cumar u xadiday oo u gooyay taasaa marka eh, culmadii umaradii ka dambeysay cumarna taa unbay markaas dhaqan geliyeen laakiin hadda waxaa weyaan qofkii muslimkaa ah layska bursanaa muslimka waxaa weeyaan si kastoo caalim u yahay si kastoo ilaahay agtiisa qiimo uga leeyahay haddana xabsi xabsibuu isaga urayaan waxaa laga yaabaa in lagu xadgudbo in inta lasoo qabto gaaladii loo dhiibo ayaa laga yaabaa gaalkii la rabay marka in sidaan la yeelana waa la weyneynayo fadhigiisa muslimka loogu keena inta loo soo xirxiraa fai loogu keenan nasalulah salaam dad marka duul noocaas noocaas oo kale ah hadda waxaa weeyaan iyaguna waxay ilaahay ka mutaan unbay helayaan intaan aakhiro la gaarin adduunka dhexdiisa ninkii waxaa sameeyo ilaahi subxaana watacaala dulmiga cuquubadiisa wax uu ka dadeji ogyaha ma jirto qof muslima waxba geysanin dhibaatada loo geysto adduunkaan lagu arkaaba qabla ywmi alqiyaama an miswar bni mahrama wamarwana marwan bn xakam weyaan ana nabiya sal lahu alayh ali wasalama nabiga kharaja caama xudaybiya sanadkii xudaybiya ayuu baxay fadakara alxadiida ayuu sheegay bituulihi dherarkiisa lala qabo wa fiihi waxaa ku jira xadiidka haadaa kani maa saalaxa maa shay weeyaan saalaxa calayhi uu kula heshiiyey muxamed bnu cabdillaahi nebi maxamed sala allahu alayh suhayla bni camrin oo kula heshiiyey calaa wadci lxarbi xarbiga in la daayo oo la dhigo calaa wadci lxarbi xarbiga dhigidiisa ayuu kula heshiiyey cashra siniina toban sano in la dhigo ya'manu fiiha annaasu ya'manu way aamin noqonayaan fiiha tobankaa sano dhexdeeda annaasu dadka wayakufu bacduhum qaarkood waa reebayaan dhibkooda iyo dagaalkooda can bacdin qaarka kale ka reebayaan akrajahu abu daawuud baa soo saaray wa sluhu fi lbukhaariyi xadiidkan asalkiisana bukhaari buu ku sugan yahay xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa gaalada in lala heshii karo qur-aankana waa ku jirtaa wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakal cala allah mararka qaarna waxaaba laga yaaba heshiiska inuu fatxi noqon karo waxaa lalahay marka inaa fataxnaa laka fatxan mubiina ayaa maka furashadeedii gogol xaar u noqday waxaa kaloo marka xadiidkan laga qaatay muslimiintu marka laga badan yahay ama xaalad markaas ayagu dacfi ay ku jiraan inay u banaan tahay inay gaalada la heshiiyaan muddo dhan toban sano toban sano iyo wixii ka yar amaa toban sano ka badan inay gaalo la heshiiyaan oo ay yidhaahdaan dagaalka waa idinka joojinaynaa weligeen idinkana hanala dagaalaminoo weligiin taasi ma banaana sababtaa waxaa weya fariidadii jihaadka yaynan jirin waay macnaheedu soo ma garan dii la anaga gaalada aan ammaan iska siino jihaad ma jiro macnaheedu taana waxaa waa adoo tiri waxay u dhigantaa yani salaadii iyo zakadii iyo in layska daayo oo bil kuliyaba laysaga daayo soo ma garan jihaadku waa farad fariida min faraaid islaam oo marka marka dhinaca waajib waajibka iyo waajibaadka waaweyn ayuu kamid yahay marka in waajibaadkaas la cadilo oo layska daayo marna ma banaan ma banaana haddii layska daayona de dulliga ummadda ku imaanayo asbaabta dulliga keento mid kamida ah way jihaadka oo laga tago tarkuljihaad ayb marka saa darteed culamada waxay yidhaahdeen saddex xaalay u kala qaadeen xaalad muslimiinta ayaa awood badan heshiiskana dana ugu jirta muslimkaa awood badan laakiin markaas heshiiska uu la heshiinayo qayb gaalada kamida dana ugu jirta kuwo kalew rabaa inuu meel iska saaro way u banaan tahay markaas inuu heshiis la galo muddo afar bilood dhan afar bilood ka badan ma yeelayo fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin marna waxaa weyaan muslimiintii awood badan muslimiinta ayaa awood badan inuu marka wax maslaxaana heshiiskii kuma jiro inuu la heshiiyo amama banaanaba markaas sababtoo ah ilahi wuxuu yii ya ayuha aladiina aamanuu qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum hilra ya ayuha nabiyu jaahid lkufaara walmunaafiqiin taasaa meesha ka baxaysa nacam nidaamkan hadda nidaamkan hadda laleeyahay mujtamaca duwaliga mujtamaca dawli ama caalamka ku heshiiyey oo ah inaynan dawlad dawlad kale ku xadgudbin hadda waxaa weya taas waa iska tororog awala sharcigan maba qababa saas maa oo sharcigan muxuu qabaa in jihaad haddaan adiga dalkaaga lagu jirin inaad adiga jihaad talabiya aada samayso ood adiga doonato maa maxaa jihaadku waa qeyb kamida wasaaisha dacwada oo ku faafo jihaadku dabcan dacwa ka horeyso hadii adiga dacwada lagu diido dacwadii inaad yani ay diidaan ay ogolaan waayaan markaa in lala dagaalo tasaa furma lidalika nebigu markuu jaziira alcarabiya dhameeyey kabowga u duulay isagaa doontay rasuulka aleyhi salaatu wasalaam soma jeedi taas marka waa midaas haaniyan waxaa weya waxaan dhici karinba waay in la yiraa yani gaalo iyo muslimiin ayaa weligood heshiis ahaanaya maba dhacaysaba haddaan anaga isku dayno ayagaysan ka suuragal ahayn ayagaan yeelaynin soma garanin hadda dal dal kale kuma xadgudbi karaa la yiri waa laysaga xadgudbaa ujeeda dalalka islaamka waa laysaga xadgudba biduuni xataa biduuni mubarid golahan marka ayagu ay dhisteen xataa qawaaniintii u degsada xataa laga soo tallaacay markaasa dalalka islaamka ay xoog ugu dhex jiraan biduuni qanuun walaa biduuni yani xishood la-aan ay ugu dhex jiraan oy marka muslimiintii ku kufsanayaan oo ay muslimiintii ku cadaabayaan oo ay dhulkii khayraadkii muslimiinta ku dhacayaan marka waxaa weyaan dawaa ninkii marka almudafar bnu asdas boqorkaas hadalki u yiriya rumina ina ruuma idaa lam tuqda azat ruum haddaan lagu duulin iyadaa soo duulaysa marka in lagu duulin ba kuu fiican marka marka muslimiintu ay ducafo ay yihiinna toban sano waa loo ogolaya ku siman ka badan looma ogola tobankaa sanana hadda toban sano muddo yar ma aha waa inay isdiyaariyaan dhaqaalahooda aruursadaan say kula dirirayaan gaalada ay ku dadaalaan markaas oo ay isaga dhicin lahaayeen laakiin waxaad ka joogtaa maya wa akraja muslimu muslim waxaa soo saaray bacdahu xadiidka qaarkiis min xadiidi anas wa fiihi waxaa ku jirtay ana man jaa qofkii yimaado oo minkum idinka idinka mid ah lam naruddahu ma celinayno calaykum idinka idinku celin mayno ana man jaaa minkum qofkii idinka idinka yimaado muslimiin hadaad lan naruddahu calaykum annaga idiin soo celin mayno waman jaaakum mina ninkii idinka idiin yimaado annaga nagamidana radadtumuuhu calayna waa noo soo celinaysaan faqaaluu waxay dhaheen anaktubu haada yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ma dhigaynaa bay dhaheen arrintan jawrkan iyo cadaalad daradan ma qoraynaa bay dhaheen rasuulka ilaahay qaala waxau ihi nacam ila nebiga waa loo waxyoonahay markaas qadiyadaan marka waxaa ahayd waxy alle ou nebigu amrayay ahayd waxaana u daliila nebigu caleyhi salaatu wasalaam inuu yiri Eh, inuu tilmaamay amar alle oo i amray waaye inuu riwaayadka qaarkood sida ay tilmaamayaan ilaahay dayici maayo ilaahay idayici maayo marka taa waxaad garan inuu amar alle fulinayo nabiga aleyh salaatu wasalaam ama anaga hadda ma noo banaan tahay gaalada inaan u celino qof muslima ama gaal soo muslimay dhulkeena yimid masalan ma banaan tahay inta la qabto loo celiyo gaalada lagu celiyo ma banaano arrintaas sababta waxaa weyaan eh, arintan iyada waa waaqacatu cayn waaqaca mar dhacday weliba waxi nebiga u yimid iyo amar alle ku dhacday wa sida nebigu uu tilmaamayan arrintan inay faraj wadato nebigu waa waa waxyaa lagu ogeysiiyey ayb laakiin hadda anagada waxyina laguma ogeysiinayo qof muslim oo gaal loo dhiiba faraj inuu wato waxay ku ogaan mayno midda labaad xadiidka nabiga yaala sala allahu alayh ali wasalama muslimka muslimka kale waxyaabaha uu kuleeyahay waxaa kamida ah laa yaqduluhu garabkiisa kama baxo walaa yuslimuhu cadowgiisana uma dhiibo cadowgiisana uma dhiibo saxiixeynkaa weli ayuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim ma garan marka waxaa kaloo ibnulmundir dhahaa awsadka juska koob iyo tobnaad culamada qaar oo kasoo guurinaa dadka weliba loo dhiibay ee hadda yani loo celiyey ee nebigu uu siinaayey waxay ahaayeen qofka waalidkiisa u dhiibayo ninkii soo fakado oo gaalada ka soo fakado soo muslimo waalidkiis ayay u dhiibayen waalidkuna dabcan cunugiisa waxu doona ha ka ahaadee waxaa weeyaan waa un cadaadina laakin ma dilaayo soma garana laakiin nin muslima in loo dhiibo gaal dhaqan aysan wadaagin qaraabo aysan ahayn wax ka dhacay aanay jirin kasadaan la daliishado sax ma ahan taa soma garana waana gaalada hadda naloo soo dhiiyo dadka muslimiinta dadka ay dhahayaan maba aanba dad ay ma garan waxaana la ogyaha wax uu ku samaynayo diintiisa ka fidnaynaa xataa waa fara xumayna marka inaad adigu ka shaqayso waxaas khatar dhibkeeday leedahay taasay marka culmad calaa kulli xaal culamada waa meeshaan marka ay kaleeyihiin haddii marka qof loo dhiibaayo eh, waalidkiis oo kale lamid oo kale ee markaa in loo dhiibo sida qisadahan oo kale sida ay tahay dhibaata ma laha ama haddii waalidkiis aan loo dhiibayna gaal kale loo dhiibayo iyada maya ubanaan taas marka iyada taasaan marka kala markaa nabigu waxau yihi inahu man dahaba mina qofkii anaga nagamido u tago ilayhim iyaga xaggooda aado faabcadahu abcadahu llahu allah fogeeyo ninkii isagoo muslimo anaga naga tegayo iyaga u tago kaas allah fogeeyo waman jaana qofkii noo yimaado oo minhum iyaga kamid ahaayna fasayajcalu llahu ilahay wuxuu u yeeli doonaa lahu isaga farajan faraj iyo mahrajan meel uga baxsan marka tan nebigu sooma jeedid marka inuu nebigu ogaado inuu faraj helayo ficlan waa dhacday abujandal markii lasoo la dhiibay ee ayaga lagu celiyey waa tii markaa abujandal oo intu ka fakaday meel intu saaxilkaa uu tegey ee markaas awrtoodii iyo gaadiidkoodii iyo ganacsigoodii jidka u galay nin kastaaba marka oo inuu quraysh kasoo taga rabo madiine maba imaanaynin abujandal kooxdiisa ku biirayo ilaa ay markii dambe koox badan ay noqdaan oo ay mari waayaanba quraysh jidkii oo ayagu marka ay yidhahdaan warsan waa waaba na dhibtee inay maxamed la jiraana noo roonaadahay ilaa ay ka yidhahdaan marka ilaahay inuu faraj u keenaayo ayuu nebigu ogaa sala allahu alayh ali sl lakin anaga ma ogaan karna dalika marka dadka qaar aada la yaabaysaa jiran culamo weliba isku sheegayo oo dhahaya marka dad yani dad ayagu mahmaa kaana inxiraafuhum inxiraafkooda intuu doonaa la ekaaday laakiin aan weli anaga aanan gaalaysiinayno islaamnimadooda aan rumaysan nahay in la yiraahdo dadkaas marka qofkaas muslimka ah gaaladoo dembi ka galay maadaama uu gaaladii dembi ka galay oo dad gaalaa uu laayay dhiigoodii dadkii lahaa ayaa raadsanaya marka waxay kuleeyihiin gaaladii maraykanka iyo welihii demi waay welihii demi eh, marka dhiig dadkoodii dhiig eh, dadkoodii dhiigoodii bay uhadlaayaan marka in lagu wareejiyo la siiyo waay leeyihin waxaasoo kale marka culamo ma aan qofka hadda marka gaalada dhahayo eh, kufaarta ninka ugu weyn maraykanka hadda madaxdiisa iyo askartiisa ninka dhahayo dadkooda dhiigoodiia ka maqan oy raadsanayaan hada imaa ama adduunyada waxbaa ka ogeynba wa imaa ada waa nin ayaga shaqeeya on la ogeynba maxaa yl iyagiibaa waxay qiranayaan iyagii ayaa waxay leeyihiinba awal kelima oo ku hadlay ninka maraykanka xukuma muxuu ahaa waxau ahaa dagaal masiixiyadeed dagaal saliibi ah ayaan u ololeynan ku qaadaynayn muslimiinta waa inaan dagaalkii saliibiga soo celin xuruub saliibiya inaan soo celin crusade war inaan iclaamino marka crusade war waa alxarbu saliibi marka ninkan waxau rabaa inuu kiristaan oo dhan mideeyo islaamkana ou barbiyo rabaa waa waxaas anaga dalkeenan hadda oo uga baxsalayahay kuwaan hadda anaga dariskeena ah maxaa kiristaan ayaga iyo kenya nooga dhow hadda marka kuwaana weliba kiristaannimada kusii yani indhafiiqan marka ayagaasoo marka u hubeynaa ayagaasoo wax walba u fududayna ayagaasoo wax walba usaala sababto ah xarbi saliibiya ku jiraa ninkan marka dagaalka maraykanku waa in loo ogaado inuu yahay xarbun saliibiyun did alislaami ahlihi taas marka ninka aan taas u ogeynna imaa waa nin aan wax fahamsanayn ama nin ayaga la shaqeynayo oo si dadban ayaga ula shaqeynayo haddaysa wax ogeynna inuu wax ogaadaha isku dayo hadow ayaga la shaqeynayo islaamka allah ka qabta waman jaana minhu fasayadxal llahu lahu faraja wamaraja wacan cabdillahi bni camrin can nabiy sal lahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxau yihi man qatala qofkii dilo mucaahadan gaal lala cahdi iyo heshiis la siiyey ninkii dilo ay fii cahdihi ballankiisa ku dilo riwaayo kale cadaynasaman qatala qofkii dilo mucaahadan mid lala ballan la siiyey lam yarax ma carafsanaayo raaixat aljana jannada carafteeda ma oranayo waina riixaha carafteedana la yuujadu min masiirati arbaciina caaman afartan sano in loo socdo oo kale yaa laga helaa akrajahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo saaray riwaayo kale waxay leedahay man qatala mucaahadan bigayri xaqin mucaahad qofkii dilo xaq daro sa waxba ka galabsanin riwaayo abi daawuudna waxay leedahay man qatala nafsan mucaahidatan bigayri xillihaa xarama allahu caleyhi ljanna gaal naf qofkii gooyo ballan ku jirto xalaalo oo aan iyadoo aysan xalaal u ahayn dilo ilaahay janadaa ka xarama halkaan marka waxaa laga qaadana kabiire inay tahay gaal aan xarbi ahayn oo mucaahada in la dilo iyadana marka dad waxaa jira iska fudfudud oo iska marka xumaaso ay isaga jirto oo markay fiirsanaan gaalada say wax u dhamaynayso say wax u laynayaan markay arkaan yaa ayay gaaladii o dhan ay jamcinayan marka mid adiga aada shaqo u keensatay wadankaaga oo ama injineernimo ama batrool inuu baaro ama inuu guri dhiso ama inuu yani caafimaad in caafimaad ahaan u yimid amaba u yimid masalan eh, inuu inuu dalkaagii ganacsi ganacsi yaa kaala dhexeeya adiga alaabu dalkii keenay alaabu dalkii ka qaadanaa nin noocaasoo kale marka ama shirkad ay ballan siisay ama dawladda ay ballan siisay shacab iyo dawlad iyadoo la kaleeya dawladda ay ballan siisay viisa lasoo siiyo kusoo galay wax ballantiisii burinayo aan la imaanin jaajuusnimo aan la imaanin nebigii aan caayin waxyaabaa ballanta buriye waa la yaqaana ee cahdiga oo ku buro nin aan intaas samayn inaad iska weerartad xabad ku dhufato oo tiraa waqtulahum xaysu sakiftumuuhumaa la yiri waxaa weyaan taas iyadana sharcigii ma waafaqsana waa laba dalaf waa marka kuwaan hadaayadka hadlayne iyo kuwaan waa darafayna qeybay kala joogaan xaquna mar walba waa was qaara waxay leeyihin waktuluuhum xaytu saqiftumuuhum aa la yiri yaa yiri halaga reebo halaga reebo nin oo matalan halaga reebo mid shaqaale ah iyo mid kale halaga reebo yaa yiri hada hal aayad adigo iska qabanin aayadii axaadiistii ee nebiga al aayadan nebigaa ku dhaqmay soma caleyhi salaatu wasalaam saa ku dhaqmay maca dalika gaalo ou helay ounan dirinaa jirtay <coughs> mucaahadkaa kamida waxaa kamida ergada ergadaa kamida <coughs> gaaladu hadday adiga ergey kuusoo diraan ergeyga ma la dilaa lama dilo xadiiskiisi waa soo marnay bal nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii musaylamat alkazaab labadii nin ee uu soo diray nebigu wuxuu yii idinka maxaad rumaysantihin inuu nebi yahaan rumaysanahay markaasuu yii lawlaa ana rusula laa tuqtal haddaan ergada la dilin oo caadadu aysan sidaa ahaan lahayn waa idin dili lahaayed marka waqtuluuhum xaysu saqiftuhum ahaawe marka nabigaan ku dhaqmin waqtuluhum xaysu saqiftuhum uu ku dhaqmay laakiin bayaanka nebigaa la raacaya aayadii aayadda bayaankeeda nebigaa looga dayana waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacalahum yatafakkaruun marka taa iyadana marka in dhalinyarada lagu tarbiyeeyo maa qofkaad aragtaanba ilaa hadda dadka qaarkood waxay maraayaan in yani tadaruf zaaid oo aan xadba lahayn marka dambena afkaartaasoo kale waa ognahay addunyadana waa ku aragnay waxay imaanaya marka inay iyagii istakfeeriyaan marka dambe ninkii shaabka ahaa ee lagu tarbiyeyey shalay gaal alla gaalkaad aragta dil qoorta ku dhuf beri haddii isla wadaadkii ka maqlo war kan ha dilin mucaahadaa la yiraahdaay wayatan kuleya waa ridooday adaa shalay adaa shalay sidaan aaminsanay hadda hadanama gaalkaad uheelanay soo ma garan marka waxaa weyaan hadhow shabaab aan la xakamey karin hadda in caadifo lagu dagaal geliyo waxaa ka fiican in war waxaana idiin banaan yihiin dagaalka kana waa banaan yihin kanna ma banaano in la yihahdo iyadana in la yihahdo dagaal oo dhanna ma banaanana waa khalad sababtaa waxaa weyaan wixii sharciga baneeyay adiga ma xarimi karti ma garan marka in ilaahay laga cabsado dariiqada ahlu sunada salafkana saasa anahum wasadun bayna alfiraq kabiira inay tahay maadaama jannadiiba qofka ma urinayo carabteeda la yiri dembi kabiira a marka raw akhrajahu lbuhaariy hadday dhacdo qofkii muslimka ah gaaluu dilay mucaahad ah waciidkana loogu goodiyey ma loo dilaa laakin gaal ma loo dilaayo laa yuqtalu muslimun bikaafir bukhaari saasuu wariyey muslim gaal looma dilo soo ma jeedin nacam marka hadda waxay maraysaa ummad dhan in loo baabi'iyo hal nin iyo laba ninaa la raadina dad islaam sheeganayo weliba oo anaga muslima nahay ku dhahayo bismillahi raxmaan raxiim ku bilaabanayo markay hadlaayaan ayaa waxay diyaar u yihiin soomaaliyana inay baabi'iyaan liajli hal nin in gaalada loo soo qabto ama laba nin marka annaga dadkooda kuweena kama fiicna bal kuweenaa ka qiimo badan kana fiican laakiin qof dareen iimaan ama islaam oo ku jira taas ka si alxamdulilahi rabi lcaalamiin sal l sl ala xamdi ali ajmaciin ama bacdu baabu sabqi waramyi baabu bayaani axkaami sabqi ayuu u baab yahay sabqiga tartanka axkaamtiisa cadeynteeda iyo ramyi iyo ganista wax tuuridda la tuuraayo waranka ama yani leelka ama xabadaha iyo waxa la tuuraayo ramyiga iyo rimaayada lagu baranayo can ibni cumara radia allahu canhuma qaal saabaqa anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu tartansiiyey bilkhayli fardiya ayuu tartansiiyey allatii taas oo qad udmirat la bog laalay oo markaa iyada la gaajeeyey xoogaa kayaan cuntada laga joojiyey markay bog laalanto kadib min alxayfaa'i laga bilaabo wa kaana amaduhaa yoolkeedana wasaabaqa waxuu tartansiiyey bayna alkhayli fardiha alatii taas oo lam tudmar aan la boglaalin min athaniyati laga bilaabo ilaa masjidi bani surayq wa kaana bnu cumar waxuu ah fii saabaqa dadkii tartaman ku jiray muttafaqun calayhi ayb marka fardaha oo tadmiiru lkhaylku waxaa weeyaan qofku inuu aad fardaha intuu cunto badan siiyo aada u calfiyo markay aada u cayisho ayaan marka haddana laga jaro quudkii si ay marka u fududaato afartan maalmood iyo wax lamida oo kale markaas kadibna marka fardihii saasay waxay ku noqonayaan fardo la boglaalay marka kuwaas waa ka orod badan yihiin kuwa kale saa darteed nabiga caleyhi salatu salaam wuxuu u dheereeyey ama eh, eh, masaafada u dheereeyey kuwii ayagu aan la boglaalin oo cuslaayna masaafada waa usoo gaadiyey nacam waxaa laga qaadanaa marka tartanka inuu marka eh, tartanka fardaha iyo wixii markaas lamida oo jihaadka loogu awood yeelanayo in markaa la sameeyo oo fardaha la tartansiin karo waxaa kaloo laga qaadanaa in fardaha keligood lama orodsiimine dadaa saarnaay oo ciidana dad baa la ordaayay ilaa masjid bani zurayqdaas waxaa laga qaatay in masaajidka lagu magacaabi karo qabiilo masjid bani fulan in la dhihi karo ay arrintaas banaan tahay bukhaarina xadiidkan abwaabulmasaajid uu kusoo qaatay taasaa marka laga qaataa zaad albukhaariy wuxuu ku daray bukhaari qaala sufyaan sufyaan wuxuu yihi min alxayfaa ilaa taniyat lwadaac hamsatu amyaalin shan mayl u aw sittatun ama waa lix oo min athaniyati ilaa masjidi bani zureyqna miilun hal miil waay bis naam taa ayuu kusii dara miilkuna waa wax dherarka lagu qiyaaso waay afar kun oo dhudhuun waay halkii miil afar kun oo dhudhuun dhudhuunka muctadilka ah taqriiban marka waxaa weeyaan un waxa un lagu qiyaasi karaa kun iyo lix boqol iyo sagaal mitir ayaa lagu qiyaasi karaa midka beriga ah. kun iyo lix boqol iyo sagaal mitir ayaa maylka oo la egyahay maylka oo la ekaanaya wacanhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga sabaqa wuxuu tartansiiyey bayna alkhayli fardaha fardaha ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ayuu eh, eh, ayuu tartansiiyey wafadala waa dheeraadsiiyey xagga masaafada alquraca kuwa waaweyn oo shanjirada ah yoolka yoolka ay ku eg tahay dheeraadsiiye waxbuu ku daray rawaahu axmed abu daawuud o bnu xibaana ee saxiixeen waana xadiid saxiixa ah, xadiidkan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal abuu hureyra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi laa sabaqa tartan ma jiro ilaa fii kufin oo wax lagu tartimaama ilaa fi kufin ma kuf raafafka geela hadda marka loo loo yaa loo jeedaa ilaa fi kufin taqdiir marka in la sameeyo oo laabudda waxaa ah taqdiir oo in la yiraahdo laa sadaqa ilaa fi kufin ay ilaa fi di kufin kufka usaaxiiba maahan kufkan usaaxiibkan ah awrta yaa lagu tartamaa aw amase naslin duleed gamuun aw amase xaafirin maaha idii xaafirin qoob mid u saaxiiba fardiyaa loo jeedaa marka rawahu axmed wahalaathatu wasaxabu xibaan xadiidkan waa xadiis saxiixa weeyaan tirmidina waa xasaniyey marka qaar wadaacinta kamid waxay ku dareen aw janaaxin ayagoo boqorada ugu dhawaanayo mahdi ninkii khaliifadii cabaasiga iyay ugu dhawaanayeen marka qowleyda waxaasoo jeclaa markaas ugu dhawaanaye beentiisa marka ninkaa meesha kusoo baxda marka masala waxaa lagu mihaaliya xadiidku marka intaan usaxa ku yahay taas marka eh, kuwaan tartankooda de tartan faa-iida le waay kuwaana marka saa darteed tartanka lagu koobay maadaama iyagu ay yihiin waxa de tartanka u faa-iido badan wa canhu can nabiyi sal allahu alayh ali wasalam isla abi hureyra waxaa laga werinaa qaala inuu yiri nabiga sala allahu alayh ali wasalam man adkala qofkii soo geliyey farasan faras bayna farasayn laba fardood qofkii faras soo dhexgeliyo wahuwa isaga oo laa yamanu aan ka aamin ahayn an yusbaqa in laga wahuwa isaga oo laa ya'manu aan ka aamin ahayn an yusbaqa in laga dhaqo falaa ba'sa bihi baas ma laha markaas dhib ma leh wain amina hadduu ka aamin noqdo laakiin in laga hormaro oo uu hubo inuu isaga horumaraayo fa huwa qimaarun kaas waa qamaar rawaahu axmedu abu daawuuda waisnaaduhu daciifu xadiidka isnaadkiisa waa daciif sababtoo sufyaan ibnu xuseyn ayaa zuhri ka warinaayo wa riwaayat sufyaan can zuhriyi dacfi baa ku jiro sufyaan isaga marka waa iqo fii ayri zuhri waxaan zuhri ahayn iqu ku yahay taqriibku saas ayuu kuleeyahay marka xadiidkan de waxaa weeyaan ibnu katiir isaga irshaadkiisa waa cileeyey oo waxaa lagu cileeyey buu yiri iqaat asxaabi zuhri malik iyo kale yunus oo kale yunus bn yaziid alayli cuqayl bnu khalid oo kale alayli leyt bnu sacad oo kale iyo keyrkoodba rawowhu can zuhriyi zuhriyay ka wariyeen iyagoo waxba abu hureyre aan sheegin qaala abu daauud wahada asaxu inaan abu daauud lagu darin oo saa ay jumhuurtu ay riwaayadooda ayaa saxa buu yidhi abu daauud qowlkiisa sunankusu waxau aha rawaahu macmarun wa wa cuqaylun an zuhriyi an rijaali min ahli lcilmi waa kaas an zuhriyi can rijaalin min ahli lcilmi isaguna muxuu yihi abi hurayra u yihi ayb marka halkaasaa marka mubhamaa ku jiro rijaal oo aan la garanaynin xadiisku saas oo daciifkiya abu xaatim araazi wuxuu yihi hada khaطaun lam yacmal sufyaan bnu xusein shay-an sufyaan waxuu sameeyey malaha wax hagaagsan yani ma samayno riwaayadiisu ma saxsana laa yushbihu an yakuuna can nabiy sal l slam nebigu in laga wariyey ma shabahda arrintan oo wuxuu kala jeedaa arrintaani nebiga lagama warinine waa fataawa ahlulcilmi waay waa raggaan min ahli cilmi wa axsanu axwaalihi an yakuuna can saciid saciid in laga wariyey saciid ibn musayab qawlah weliba looga wariyey taasu marka ugu bato oo ugu fiicnaado saas gaaraa yaxya bnu saciidna saciid ibn musayab ay wuxuu ka wariyey inuu yidhi wuxuu yidhi qultu yani eh, ibnu kasiir baa dhahaayo eh, yani waxaan ujeedaa yaxya bnu saciid ayaa saciid ibnu musayib iyadoo qowlkiisu xadiidkan uu yahay ayuu ka wariyey yani mawquuf calaa saciid ayuu u wariyey yaxya bnu saciid ayb markaas ibnu kasiir uu yidhi waqad jamactu juz-an fi hada alxadiidi wadikri shawaahidihi wa duruqihi wa dalaalati minhu fi ishtiraadihi almuxallila kitaab gaaran ka alifay yii oo aan masaladan xadiidkan ciladiisa iyo dhuruqdiisa iyo iyo wejkiisa habka iyo diraayadiisaba naam ayb kulle ma aanan arag kitaabkaas inaga ayb xaafid ibn tahdiibu sunanka isagana wuxuu yidhi amrulmacbuudka ku dhex daabacan xadiidka raqamkiisa iyo laba kun shan boqol iyo toddobaatan iyo lix wafii taarikh xadiidi sufyaan hada fakhada calaa abi hurayra meesha abu hurayra tiray ibnulqayim waxaa kaloo yiri ana daara qudniya dakara fi hada alxadiid duruqan ukhraa wacallalaha daara qudni duruq badan buu xadiidkan ku keena waana cileeyey dhammaan faqaala wuxuu yihi wakada rawaahu sufyaanu bnu xusein can zuhriy huwa lmaxfuud duruqdaas kale ee uu keenay oo dhan waa cilaysan tahay tan sufyaana ugu roon midda sufyaanna de wax laga sheegay qabtaa waad aragtay xadiidka sidoo kale imaam Eh, ibn lqaطani alfasi bayaan lahm wliham ayuu ku daciifiyey xadiidka raqamkiisa kun laba boqol iyo afartan iyo lix taxta baab dikri axaadiisa callalahaa walam yubayin min asaniidiha mawdic alcilal baabkaasuu ku keenay sababta isaga wuxuu uga dhigay xadiidka dacfigiisa sufyaanu uga dhigay wuxuu yidhi sufyaan bnu xusein baaba daciif ah, u yii isaga mukhaalafadan muhim ma aanu yii waaba daciif iskiisa u daciif yahay laakiin taasuu marka cillo uga dhigay ibnu xajarna talkiiska wuxuu ku sheegay hadalka ibnu khaytama ayuu keenay ibn abi khaytama sa'altu ibna maciin canhu xadiidkaanaan weydiiyey faqaala hada bailun wadaraba cala abi hurayra waa bail yii abu hurayra ayuna meeshaa ayuu tiray ibnu cabdilhaadi muxararka wuxuu yihi rawaahu axmed abu daawuud wabnu maajah walahu cilat mu'ahiratun dakaraha hayru waaxidi min alaima xadiidku wuxuu leeyahay cilo saameyn leh oo aimada hal wax ka badan oo aimadaa uu sheegay calaa kulli xaal marka xadiidkan dacfigaas ayaa ku sugan oo xadiisku waxaa weeyaan waa daciif isku soo xoori ciladiis waxaa weeyaan tafarada bihi sufyaan bnu xusein ayaa rafciga xadiidka la gooni noqday isagoo weliba sufyaan zuhri ka warinaayo sufyaanna riwaayat sufyaan can zuhriyi khaasatan daciif waa daciif raggii siqaadka ahaana nebiga iska dhaafay abu hureyre xataa sooma gaarsiinin can rijaalin min ahli cilmi bay dheheen amaa eh, culamada waxay ku ijmaaceen musaabaqada hadaa marka maa xadiidka diraayadiisa adaan usoo laabano musaabaqada in tartanka eh, lacag lagu bixiyaa waxaa weeyaan haddii fardaha tartamaayo haddii imaamkii masalan oo kii guulaysto oo wax seenaayo qimaar ma ah taa iyaduna an oo culamadu taasay ay sheegeen haddii nin aan dadka tartamaayo aan ahayn hadduu lacag siiyo kii ama wax siiyo abaalgud oo siiyo midka hormaraana qimaar ma aha labadooda hadday lacag dhigtaanse oo ay labadaba mid kastoo kamida ou lacag dhigo waxaa weeyaan marka qimaar markaasay noqonaysaayb xadiidkan marka hadduu ansixi lahaa wuxuu daliil uu noqon lahaa nin saddexaad hadduu soo galo meesha inuu ka saari lahay suuradii qimaarka oo haddii nin saddexaad uu soo galo isaga waxba ma dhiganayo ninka saddexaad hadduu hormaro wax dhan isagaa qaadanayo haddii isaga laga hormaro dabcan wax laga helayo mal naam suurooyinka marka waa waa iska caddaha marka taas oo labadooda isku mar wada imaadaan waxooday kala qaadanayaan oo ninkaan laga hormaro haddii ninkaani iyo mid kale ay isla yimaadaanna kan kale wixiisi ayay qaadanayaan marka haddii labadan nin midkood oo hormarana isagaa kan kale ciwadkiisi qaadanaya kan saddexaadana suurada timaarka ka saaray laakin xadiiska inuu daciif yahay yaa muuqanaysa labada jaanib oo tartamaysa hadday lacag midkood ou soo bixiyana iyado qimaar ma aha midkood haduu lacagta bixiyo suurada ay qimaar ku noqon karto ayay labadooda lacagtooda ay soo bixiyaan wacan cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam aan maqlay wahuwa cala lmimbari isagoo mimbarka saaran yaqra' akrinayo aciduu lahum ma stadactum min quwa alaa hooy ina alquwata quwadu alramyu waa ganista waay waa shiishka alaa hooy ina alquwata quwada aayad alramyu alaa hooy ina alquwata aramyu rawahu muslim xadiidka nebiga a fasira salaatu wasalaam tafsiirka nebiga ayaana tafsiirka saxda oo xadiidka aayadda lagu macnaynaayo waa xadiidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam dabcan marka iyada de quwada culamada qaar ayaa waxay dhahaan quwadan laba nooc waaye quwa iimaaniya iyo quwa maadiya meesha kama marna iyadoo taa laftirkeeda hadda tafsiir muxdath oo bilaaw ah sababtoo ah ninka wax damaayo hadduusanba muslimba ahayn ama aanu eh, yani diin iyo tadayunba hadduusan ahayn yo gamayo marka yo gamaayo shiishkiyo u barana aa waxba marka waaciduu lahu mastactum dadka lala hadlaayaba kow muminiin ah marka way ku jiraan quwat liimaan meesha kama maqna marnaba walidalika marka eh, ibnulqayimna zaadulmacaadka waa sheegaa qofka hadduu ka adkaan waayo naftiisa labada kalxamood nafta ku jirto hadduu ka adkaan waayo oo dagaal uga adkaan waayo cadow khaarijiye oo banaanka ka joogo inuu dagaal uga adkaado ma dhacayso marka mar walba culimadu in nafta laga adkaado meesha waa ku jirtaa rawahu muslimun xadiidka muslim ayaa wariyey